sheekhaa inoo inoo tacriifin doone wuxuu yihi waljacaalatu jaa-izatun jacaalada caqdiga la yidhaahdaa waa arin banaan wahiya jacaaladu waxa weeyi an yashrita inuu u magacaabo ama u shardiyo fii raddi daallatihi soo celinta baadidiisii la soo celinayo inuu shardi ka dhigo oo uu isku waajibiyo ciwadan macluuman bedel ama mushqaayad macluum ah oo laysla garanayo oo uu magacaabayo fa idaa raddahaa markii uu soo celiyo daalladiisii ama baadidiisii wixii ka lumay raaddun mid soo celiyaa markii uu soo celiyo istaxaqa daalika alciwada wuxuu mutaysanayaa ciwadkaa iyo bedelkaasi almashruuda la shardiyey waxa weeye in qofku uu sheekhu arrin unbuu de khaas ku yeelayoo baadidii qofka ii soo celiya waxaa ii soo hela waxaasaa iga lumay qofkii ii soo helee soo celiyaa waxaasuu leeyahay marka aad leedahay waa jacaalo laakiin taa kuma gaar aha oo ku gaar ma aha wixii kaa lumay shaqo kasta aad sidaa tirahdo qofkii waxaa sameeya waxaa suuley wixii ay sameeyaa qofkii waxaa ii sameeyaa waxaa suuleeya wax kasta aad tiraahdo jacaalay noqonaysa qofkii wixiiga lumay ii keenaa waxaasuu leeyahay qofkii maalan guri halkaa iiga dhisa gurigaa qofkii ii dhisaa waxaasuu leeyahay haddaad tidhaahdid maalan alaabbaa halkaa iga taalle meesha taallo baad qofkii ii soo qaadaa waxaasuu leeyahay sidaa haddaad tidhaahdo waxay noqonaysaa jacaalay noqonaysaa marka ijaaradii way ka duwan tahay ijaaradu de waxa weeyaan hebelow waan ku shaqaalaysa ama shaqaan kuu dirtay waan kula heshiiyey lacagta intaa leeg baad shaqadaa ku qabanaysaa iyo waayahay khalaas markii saas las iyadoo caqdi laasime bay noqonaysaa laakiin tani waa qofkii waxaa ii sameeyay haddaad tidhaahdo qof mucayanaba maaha qof mucayanana way noqon kartaa haddii aad ku tiraahdo hebelow haddii aad waxaa ii samayso waxaasaad leedahay iyaduna jacaalay noqonaysa marka ijaaradii iyo iyo jacaaladii waxay xaaladaa ku kala duwanaanayaan dee jacaaladu waa waxaa iyo waxaa ii qabo intaana iigu qabo waa arrin go-an weey iyo waayah tan kale laakiin waa iska koo waa iska shardi uun haddaad ii qabato yani haddaad doontana haddaanaad ii qabanna malihid weeyaan laakiin wax aad ku qasban tahay iyo shaqo aad ku qasban tahay meeshan ma taallo haddaad sidaa ii yeesho waxaasaan ku siinayaa haddaanad ii yeelana xor baa tahay weeyaan iyadu baynamaa ijaaradu ay tahay shaqadaa qabo waxaana qaado iyo waa waa arrin go iyadu oo waxa weeye laasim ah haddaba jacaalada in qaabkaa loo maarata loo heshiiyo haddaad waxaa qabato waxaasaad leedahay lays yidhaahdo arrin bannaan weeyi laakiin waa in wixii la magacaabaya ee qofka mushqaayadda u noqonayay waa inuu yahay wax la garanayo oo cad laakiin waxbaan ku siin waa inaanay ahayn qofkii maarata waxaasaa iga lumee soo hela abaalmarin fiican baan siin doonaa haddaad tidhaahdo waxay noqonaysaa caqdi markaa faasida wixii aad siinaysay qofka waa inaad sheegto oo w wax cad uu noqdo wاljacaalatu jaa-izatu jacaaladii markaa way banaan tahay wahiya an yashria waa inuu u shariyo raddi daalatii soo la soo celinaya baadidiisii ama wixii ka wuxuu sheeku ugu tusaaliyey inta badan iyada ayaa jacaalada looga baahdaa laakiin wixii kale de ijaaro caadiyaa la geliyaa oo caqdigii ijaaradii caadigii baa la kala saxeexdaa wixii kale laakiin wixii kaa lumay qofna caqdi ijaaro kuma asaxayaba oo caqdigii ijaaradu halkan suuragal ma aha ilan caqdigii ijaaradu wuxuu doonayaa camal shaqada qofkani garanayaa shaqacad oo la garanayo inay tahay waxaan kaa lumaynaa shaqada waxawey soo celintiisu wax cadcad oo bayina ma halkee laga soo qaadayaa lama garanayo intuu qaadanayaa lama garanayo wax markaa bayina maaha waa shay majhuula camalkii marka iyada markaa jacaalo unbaa ka suuragalay ijaaradii baan ka suuragal ahayn saasuu markaa sheekhu ugu tusaaleeyey an yashria waa inuu u oo u magacaabo fii raddi daalatihi soo celinta baadidiis iyo wixii ka yani ciddii soo celiso inuu magacaabo ciwadan ciwad iyo bedel uu qofkaasi qaadanayo oo macluuman la garanayo faidaa raddaha markii uu soo celiyo raaddun mid soo celiyaa istaxaqa daalika alciwad almashruud wuxuu mutaysanayaa ayuu xaq u yeelanayaa ciwadkaa iyo bedelkaa la shardiyey faslun fi lmukhaabara وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من زرعها لم يجز مخابرة ayaa نسkda badankoodu halkan cwaanka ay dhigayaan mukhabaradu waxaa laga keenay bay ihahdaan min alkhabaaro waaba dhulkii marka mukhabaradu waa inaad qofkii kula heshiiso inuu beerta kuu qodo kaaga shaqeeyo wixii soo go-a dalagii soo go-ayna aada wax kala qaadataan marka caqdi kale oo musaaraca la yidhaah musakda qaarna halkan musaaraca iyo qorayaan iyay isu eg yihiin almusaaraca waalmukhaabara maxay ku kala duwan yihiin culamada qaarkood culamada luqadu waa isku mid un bay yidhahdaan almusaaraca waalmukhaabara waa shay waaxid bay waa isku mid waa inaad ku tiraahdo beerta qod iiga shaqee ujaradaaduna waa maxay wixii soo baxa ayaad wax ku leedahay wax kale ma musaaraco iyo mukhabaraba waa la yidhahdaa bay leeyihin laakiin way kala qaadaanoo waxay yidhahdaan musaaraco waxay noqonaysaa marka siidhka uu keenayo qofka dhulkali uu odhanaya siidhkiina waa kano waan keenay beertii fal oo qod oo ka shaqee wixii soo baxana waynu wada leenahay taasi waa musaaraca bay hadduu yidhahdo beertii wataase dee ka shaqeeyoo qod midhaha siidhkana adigu keen oo ka shaqeena wixii soo baxayna waynu wada leenahayna mukhaabaray noqonaysa marka mukhaabariyo musaarac maxaa udhaxaynaya kolba siidhka ciddii keenayso haddii kii dhulka lahaa uu siidhka keenayo waxaa la odhanayaa waa musaaraca haddii siidhka uu keenayo ninkan shaqaalaha ahina waxaa la odhanayaa waa mukhaabara labada say doontaba ha noqotee waidaa dafaca markuu u dhiibo ilaa rajulin nin markuu u dhiibo ardan dhul beer liyasracaha si uu u beero oo uu u qodo wa sharata lahu oo uu una magacaabo u shardiyo jus-an qayb ka mid ah wixii dalaga soo go-aya oo macluuman cad oo la garanayo min zarcihaa oo ka mida ah wixii ka soo baxaya lam yajuz buu yidhi ma bannaana taasi iyadu ma bannaana ama mukhaabara ha noqoto oo siidhka shaqaaluhu keenay ama musaaraca ha noqoto oo siidhka maaligu ha keenaye sidaasi ma banaana maxaa banaanu de waa u karayso un mooyaane oo ama dhulkii qof ka karayso ad adigu markaa dee ka qaadato iyo isaga shaqaalaysato aad musha waxa weeyaan dee aad ujro mucayan oo lacag ah wax la mid ah ama waxa weyaan raashin de go oo aan ahayn laakiin ka meesha kasoo baxaya ah aad kula heshiiso laakiin aad tiraahdo wixii ka soo baxaad boqolkiiba intaa leedahay ma ogola culammada islaamka badankooduna halkaasay mareen inaanay arrintaasi bannaanayn waayo waxay leeyihin ninkii wuu shaqaynayaa wuu dadaalayaa waxaa laga yaaba hadhowna inaanay waxba soo go ama waxii soo go-ay wax yar noqdaan deetana ninkii markaa tacabkiisii uu dee khasaaro isagoo muddada intaa leeg shaqaynayay laakiin qaybo badanoo culammadii shaaficiyada ka way banneeyeen oo marka xadiid baa ku soo arooray nebigu calayhi الsalaatu wasalaam inuu diiday musaaracada xadiidka markaa oo waliba maaragtay saxiixeynka ku jira ayaa markaa balqaabkii uu ahaa iyo tafsiirkiisii iyoba hadal badani ku jira calaa kulli xaal culammadu sinay u badan yihiinoo arrintaa lama ogola musaaqaadkiina way ka duwan tahay musaaqaadkii aynu soo marnay way ka duwan taho musaaqaadku wuxuu ahaa geed caadi oo dee wax weeyaan beerta ku yaala ama geedo beerta ku yaala ayuu qofkani waraabinayey midhihii soo go waa la kala qaybsanayey tani laakiin beertiibuu hadda siidhkii ku daadinayaa oo baxaysa markay baxdo ayaa markaa la kala qaadanayaa wixii soo go taa hore markaa musaaqaadka waa la ogolaaday oo dee bay calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay tan laakiin lama ogola oo la leeyahy qararka noocaasa ayaa ku jira maxaa markaa bannaan wa in akraahu hadduu kaga kireeyo buuhi iyaahaa beertii uu yidhaahdo ka shaqayso adigu beero bidahabin aw fida lacagna iska bixi dahab ama fido iska bixi buu yidhi beertii warkaas adigu qodo beero aniga markaa kirada dhulka isii hadduu yidhaahdo oo de waxa weeyaan lacag ah ama raashinba ah laakiin aanu odhanayn raashinka ka soo go baan boqol kiiba intaa e leeyahay ee wuxuu leey waan ka kireeyey afar bilood baan kaa kireeyey lacag intaa leeg baan kaaga kireeyey ama waxaan kaaga kireeyey intaasoo maaragtay waxa weeyaan kiish oo qamadiya ama intaasoo kiishoo gelaya ma odhanaya kaka soo baxa waa kiro caadiya ama wa kaaga soo baxaan ama yaani kaaga soo baxin waa kiro caadiya taa waa la ogolyahay wa in akraahu iyaaha hadduu ka kireeyo dhulkii bidahabin aw fidatin lacag dahab iyo fido iyo wax kalaba waxla wixii uu doono uu kaga kireeyo kira sidii kirada caadiga ahayd uu uga kireeyo waa yahay jaazada dambaynu ku xidhayna wuu bannaan yahay aw ama sharada lahu isagii uu u magacaabo طacaaman macluuman cunto la garanayo oo fii dimatihi dimadiisa ku jirta yacni isagii uu kiraysto hadduu isagii dhulka ka kireeyo ama isagii uu shaqaaleeyo uu kiraysto oo uu u magacaabo ujro macluuma hadday doonto haba noqoto raashin laakiin raashinkaasi waa raashin dimadiisa ku jira ee aanu odhanayn wixii ka soo intaa leedahay wuxuu leeyahay beerta iga shaqee markii waxa weeye waxaanan ku siinaya intaasoo kiish oo qamadiya ama intaasoo kiish oo gallaya waa wax cad markaasoo xataa haddii beertii wax ka soo bixi waayaan laakiin ninkani daw shaqadiisii ka soo baxo ninkani raashinkiisii wuu yeelanaya markii ijaaro caadiya ay noqoto marka haddii ijaaradaa ay noqoto ama inuu ninkan kiraystay ha noqoto ama inuu dhulkii ka kireeyay ha noqotee jaaza buu way bannaanta ee diidan yahay waa maxay tala diidan yahay waxa weeyaan inaad ku heshiisaan inaan meesha wax laysa siinayaa jirin wixii halkaa ka soo baxa uun la kala qaybsanayo boqol soddon baad leedahay anna boqol toddobaatan baan leeyahay ama boqol konton baad leedahay anna boqol konton baan leeyahay wax noocaasa sidaas haddii loo heshiiyo haddii aan waxba ka soo bixinna waxba ma lihid taa weeyaan tala diidan yahay haddii laakiin wax go-an lagu heshiiyo ilow ilow la bixinayo meeshii ama wax ka soo baxaan ama yaanay ka soo bixine oo ama ninkii dhulka lahaa la siinayo oo dhulkii dhulkiraysan uu noqonayo ama ninkii shaqaalaha ahaa la siinayo oo ninkii shaqaalaha nin markaa la shaqaaleeyo la kiraystay uu noqonayo taasi way bannaan tahay buui faslun fii ixyaa ilmawaad halkan lagaga warramayaa dhulkii mawaadka ahaa ee cidi aanay lahayn noolayntiisa almawaad waxaa la yidhaahdaa waa dhulka aan cidi lahayn weligiina aan la yeelan dhulkaa yaa mawaad la yidhaahdaa markaa dhulkii la degay laga shaqaysta wax laga qabsaday waa isagu markaa waa dhul la nooleeyo wuu nool yahay kan aan waxba laga qabsanee sidii ilaahay u abuuray uun iska ah ee aan shaqo laga qabanin waa sidii markaa dhul iska dhimaadahoo aan weli noolaaninoo waa mawaat baan wuxuu yidhi wa ixyaaulmawaati dhulkii dhimaadka ahaa ama mawaadka ahaa noolayntiisu jaa way bannaan tahay laba shari bay ku banaanaanaysa an yakuuna almuxyi qofka noolaynaya waa inuu yahay musliman qof muslima mar haddii dhulku dhulkeennii uu yahay oo ninkii gaalkaa ah inagu dhex noolaa meeshuu isagu markaa iska qabsado laga yeeli maayo wa an takuuna alardu dhulkani waa inay tahay xuratan dhul xor ah oo xor maxaa laga wadaa lam yajri alayha kuma u sugnaanin oo maarata waa weeyaan kuma dhicin milkun limuslimin wax lahaansha ahi qof muslima uguma sugnaanin marka waa dhul xorahoo aan cidi yeelanin waa in qofkii meesha nooleynayay uu muslim yahay mar hadda dhulka dhul islaam yahay oo ninkii gaalka ahaa loo ogolaan maayo dhulkii muslimiinta meel kamida ah intuu iska qabsado inuu iska beerto beer ka dhigto ama uu guri ka dhisto ama saasoo kale uu sameeyo loo ogolaan maayo waa inuu qofkii muslim yahay qodobka labaad dhulkan la noolaynaya de waa inu ya dhul aan yeelan oon hore loo lahayn oo qof muslimi aanu hore u yeelanin markaa ayaa uu noqonaya dhul markaa dee mawaat ah haddii kale mawaat ba noqon maayo wa sifatu qaabka loo noolaynayaa maa kaana waa wixii ah filcaadati marka caadada la eego cimaaratan camiraad wixii u ah lilmuxyaa meeshan la noolaynayo wixii camiraad u ah iyo markaa noolayn muxuu noqonayaa Eh, waxaa la eegayaa kolley waa inoo iman doontaa faahfaahinteeduy wixii aad kolba ugu talagashay dadka qaar baa waxaa laga yaaba inay dhulweyiin iska dayrtaan uu leeyahay waan dayrtay oo intan anigaa iskale sidaa waxba laguma yeesho eh, waxaa la eegayaa maxaad uga dan lahayd haddaad dhulkan doonaysay inaad degto oo guri uu kuu noqdo waa inaad dhisto kolkaad dhisto eed saqafkii u samayso eed albaabkii laga gelayay u samayso markaas haddaad doonto yaana deginba lakin kol hadaad saa dhistay ood dhammaystirtay dhismihii dhisma hadda degi kara markuu noqdo markaa ayaa meeshaasi ay noolaatay ood yeelatay xataa haddii aad dayr uun ku wareejiso ama aad dhismayaal waxuu afartii gebi uun dhisto oonad saqafkii saarin weli maad yeelan mana iibin kartid oo waxaad leedahayba ma aha haddii aad beer ugu tala gashanayd wa inaad dhulkii hagaajisaayo diyaarisaa ood u diyaarisaa in wax laga beero inaad wax ka beertaa shardi maaha laakiin dhulkii inaad diyaariso oo dhulkii dhul diyaarsanoo hadda wax laga beeri karo uu noqdo ayaa la doonaya markaasaa dhulkaasi uu noolaaday haddii eh, ceel iyo wax lamida ay tahay de waa inaad qodo oo waxa weeyaan aada markaa diyaariso eh, si markaa laga cabi karo uu markaa noqdo wahaa kada markaa waan iska dayrayaa un ood baan ku wareejinayaa ama gidaar baan ku wareejinayaa oo intaa waan yeelanayaa maaha markii aad noolaysana intaa aad noolaysay iyo waxa ay u baahan tahe inay ka maarmi karin baad yeelanaysaa qaarkood baa buuraha dhinacan ka xiga uun iyagana dayrka soo dulmaraya xagga buu ka soo marinaya hadhowna buu iibinaya ama ciiddii buu iibinaya dee ninkaasi markaa dhul aanu lahayn ayuu iibinayaayoo aan markaa waxa weya hantidiisiiba ahayn warkaas wuxuu yeeshay meeshaasi meel isagu leeyahay maaha kii ka iibsadayna malaha muslimka ayuu u dhaxeeya ninkii wax ka qabsada ee meeshaa ama dhisa ama si kale u hagaajiyo oo wax markaa waxa weeyaan wax ku filan ka dhiga ayuunbaa meeshaa yeelanay wayajibu waxa waajibaya badlulmaai biyihii in la bixiyo bialaaati sharaa'ida saddex shuruudood haddii la helo an yafdula can xaajatihi ninkan baahidiisii inay ka saa'id yihiin oy ka dheeraad yihiin wa an yaxtaaja ilayhi kayruhu qof kale inuu u baahan yahay linafsihi naftiisa uu ugu baahan yahay aw libahiimatihi ama xoolihiisa ugu baahan yahay wa an yakuuna inuu yahay biyahani mimaa yustakhlafu wixii markaa maaragtay eh, iska daba imanaya yani markii qayb laga qaato qayb kale ay imanayso oo isdaba maraya biyo isdaba maarata waa weyaan intii laga qaatay in kale ay soo daba marayso inay yihiinoo fii bi'rin ceel ah aw cayn ama il axkaamtii biyuhu haddana halkana inoo sheegayoo biyihii de marna waaba webigaasay iska socdaan ama badday iskaga jiraan ama waaba daadkaa iska soconaya ama dooxaa soconaya marka ay sidaa yihiin cidi dadka way udhaxeeyaan biyaha webiga ku jira kuwaa badda ku jira kuwaa dooxa socda cid gaarahoo lihi ma jirto marna waa biyo weel lagu shubtay oo ama foostooyinkaaga iyo dee jirikaamadaada iyo wixii aad markaa weel haysatay kuugu jira ama taangigaagaba kuugu jira ama berkad aad qodatay kuugu jira kuwaasina waa biyo aad adigu gaar u leedahay cid kaa iibsato uunbaad markaa waxa weeye xaq kuugu yeelanaysa inaad wax ka siiso oo qofkii xataa baahnaa ee amaha raadku hayey waxaa lagu odhanayaa xaq baad u le hadaanad bilaash ku siinin waa inaad ka iibiso hadday adiga kaa dheer yihiin waad ka iibin tan markaa halkan laga hadlaya maaha taasina qayb saddexaad baa jirto oo waa ceelashii iyo ilihii biyaha haddii ceelka adigu aad leedahay oo beertaada aad ka qodatay ama aad dhul banaana ka qoday si aad markaa u yeelato ceel adigu aad leedahay uu u noqdo ceelkaa adigaa leh haddii markaa beertaadii uun ilaahay ilkaaga soo dilaaciyo ishaana adigaa yeelanaya biyaha marka waxa weeyaan soo baxaya adigaa iskale laakiin halkaa xaq baa lagugu yeelanayaayo mar hadii biyihii biyo so soconaya oo soo baxaya ay yihiin hadii na wixii naf ah noola ah xaq bay kuugu leeyihiin inaad waraabiso bilaash ku waraabiso wax alla wixii noolo ah iyaa xaq kuugu yeelanaya markaad adigu naftaadii iyo xayawaankaagii ka fuuri yeesho ood kafayso inaad markaa wixii nafley ah ee kale ee kuu yimaadee kuugu dul yimaada halkaana aada waraabiso iyo xaq lagugu yeelanaya haddaba waa goorma waa saddex arimood markii la helo biyahani waa inay adigii kaa badan yihiin oy kaa dheeri yihiin waa in ciddan ku timid ee wax kaa doonaysaa ay nafteeda ama xoolaheedii wax u doonayso qofkani waa inuu naftiisa wuxuu doonaya ama xoolihiisuu doonaya beertiisii aanu u doonaynin qodobka saddexaad waa in biyahani ay yihiin biyo isdaba maraya oo aan halkaa ku dhamaanaynin dee waxa weeyaan kolbo soo baxaya marka waa ceelkii iyo ishii muxuu ka saarayaa meesha barkadii iyo ballaygii aad biyaha ku shubatay iyo taangigii iyo kuwaa lagu odhan maayo bilaash ku bixi wayajibu waxa waajibu yihi badlu lmaai biyihii in la bixiyo bialaaati sharaa'id saddex shuruudo la helo oo bilaash lagu bixiyo ayaa waajibi an yafdula can xaajatii ninkan waa in baahidiisa ay biyahani ka dheeri yihiin wa an yaxtaaja ilayhi hayruhu dadkii kale waa inay u baahan yihin cid kale ay u baahatay linafsihi naftiisi ay ugu baahatay aw bahiimatihi aw libahiimatihi ama xoolihiisi ugu baahatay almuhim waa in yani naf lagu waraabinayo weeye wa an yakuuna waa inuu yahay biyahani mimaa yustakhlafu wixii markaa in kale ay soo daba marayso oo khaliifo yeelanaya khaliifadu de waa qofku meeshuu ka tegay ciddii uga sii dambaysay baa khaliifo la yidhaahdaa markaa biyihii markii laga qaaday in biyo kale ay soo dabamarayaan oo de meesha waxa weeyaan aanay biyuhu ka dhammaanaynin fii bi'rin waxaa markaa isdabamaraya de waa biyihii maalan ceelka ka soo baxayey aw caynan ama ishii biyaha ahayd ee soconaysay faslun fi lwaqfi halkana waxaa laga hadlayaa waqafki wixii dariraahi loo waqfayey walwaqfu waqfigu jaa-izu wuu bannaan yahay buu yidhi bialaaati sharaa'ida saddex shuruudood la helo kow an yakuuna waa inuu yahay mimaa yuntafacu bihi wax maaragtay la manaaficsanayo oo wax lagu qabsanayo maca baqaa'i caynihi isagoo isagu sii jiraya waay waa yahay waqfigu marka waa shay aada joojinayso waqfisiisa waa joojin af carabi ahaan waqafa laba macno yeelataa wuu joogsaday iyo wuu joojiyey wuu joogsaday iyo wuu joojiyey labadaba waqafo waa loo isticmaalaa marka waqafa waqaf waxa weeye waqaftuhu fa waqafa waqaftuhu fa waqafa waan joojiyeyoo markaasuu joogsaday marka hadday mafcuul qaadato wuu joojiyey weeyaan haddaanay mafcuul qaadanna wuu joogsaday marka qur waata ku jirta waqifuuhum inahum mas-uuluun qifuuhum waa maxay joojiye waqfigani waa shaygii oo alaabtii ama silcadii ama shay oo la joojinayo see loo joojinayaa de maalkani markii hore gacmaha ayuu ku wareegaya kolba qof baa qaadanaya kolba qof baa lahaanay oo lahaanshihiisu wuu wareegay laakiin markii la waqfiyo lahaanshihiisii waa la joojiyeyoo cid damboo yeelanaysaa ma jirto wey cid damboo yeelanaysaa meeshii masaajid baa laga dhigay qof damboo yeelanaya ma jiro waa laga joojiyey lahaanshihii iyo milkigii uu ku warwareegayey baa laga joojiyey wey haddaba waxaani waa inuu yahay wax waxtar loo dadkii ay ku intifaacayaan iyadoo isagii uu jirayo aanu baaba'aynin markii lagu intifaaco oo yani wuxuu meesha ka saarayaa cuntadii oo kale dee waqf ma gasho cuntadu waqaf ma gasho waayo cuntadii haddii lays yidhaahdo ku intifaaca maxaa ku dhacaya dee waa la cunaya haddii la cunana way baaba'day soo ma laakiin dhulkii gaadhigii iyo wixii lamidka ahaa ee joogayey iyadoo maaratay waa dadkiina ay ku adeeganayaan oo ay ku intifaacayaan waxaasaa waqfi noqda kuwaa ayaa markaa waqfi noqda wuxuu yidhi adaba walwaqfu jaa-izun waqfigii wuu bannaan yahay bialaaثati sharaa'ia saddex shuruudood hadii la helo ayuu bannaan yahay an yakuuna waa inuu yahay waxani mima yuntafacu bihi wixii la manaaficsanayay wax lagu maarata qabsanayay maca baqaa'i cayni iyadoo cayntiisu ay baaqi ahaanayso wa an yakuuna shardiga labaad waa inuu yahay calaa aslin mawjuudin cidda loo waqfinayaa waa inuu yahay calaa aslin yani shay asli ah oo mawjuudin hadda jooga wa farcin iyo wax farac ah oo laa yanqaicu aan dhammaanayn waqfigu wuxuu u baahan yahay cid lagu waqfiyo ilan waan waqfay uunoo laakiin yaan yaad u waqaftay haddaan la garanaynba cid alla cid aad u waa mushkilad waqafkii noqon maayo sidaas cid baa lagu waqfinaya ama masaakiin ha noqoto ama dadkao dhan ha noqoto ama qof gaara ha noqoto haddaba cidda aad ku waqfinaysaa waa inay ay horta kow ka ihi id asalka la sheegaya waa cidda kowe bilowgaba aad ku waqfiday waa inuu hadda joogo wax jira yahay laakiin qof aan jirin haddaad ka bilowdo waqfigii ku asixi maayo waxaad tihi gurigan waan waqfay waxaanan u waqfay wixii caruuree ii dhalata caruurba melihiid caruurtayda ayaan u waqfay baa tihi ama wixii caruuree ii dhalata yaan u waqfay caruurtii mar haddaanay hada jirin waxaa la doonaya waqfigii iminka inuu wareego oo iminkaba wax lagu qabsado lagu intifaaco yaa ku intifaacaya haddaba markaa imanaysa yaa markaa ku intifaacaya iyaa meesha imanaysa mar haddii aan cid ku intifaacaysaa jirin waqfigaasi ma asixin waa inaad u waqaftaa waxan cilada jirta haddaad muslimiinta o dhan waqaftay de muslimiintii kolba ka jirto waa alxamdulilah haddaad tid masaakiinta mar walba miskiin waa iska jiraan laakiin markaad cid gaara u waqfayso ciddii waa inay jirto alaabtan waxaan u waqfay ninkaa maxamed ah isagaa markaa asala asalkii waa inuu markaa hadda jiro wa an yakuuna markaa waqafku waa inuu calaa aslin mawjuudin asal waa kii koobaadee laga bilaabayey oo mawjuud oo hadda jira wixii isaga kasii dambeeyaa farac bay ka yihiin wa farcin laa yanqaic waa in cid markaa isagii ka faraciina ay jirto kasii dambaynayso oo iyaguna aan go-ayn buu yidhi oo haddaad tidhaahdo waxaan u waqfay maxamed ood iska aamusto dee ma jirayo wuu dhimanayaa maxaa ka dambeeya waxaad tihi maxamed isaga dabadiina ninkaa cali ah isaga dabadiina zayd intaasaa tihi saddexduba de way dhimanayaani maxaa ka dambeeyabaa haddana imanaysa ama waxaad tihi maxamed iyo caruurtiisa wixii isagu uu dhalo waxay su noqonaysaa maxamed waa asalkiioo wuu jira hadda alxamdulilah waqafku waa ku ansaxaya haddii aynu shardiga dhinacaa markaynu ka eegno maxaa kasii dambeeyaa tii caruurtiisa uu isagu dhalo de caruurtiisa isagu uu dhalay way dhammaanayaan iyaga laftoodii kuwii isagu u dhalay ila way dabargo-ayaane wixii kasii hadha haddana wixii ayagu sii dhaleen bay noqonaysaae kuwiina maad sheegin yaa ka sii dambeeya haddaan cid kasii dambayse sheegin waqafkaa waxaa la ydhaha munqaicu laakhir kanaad imika leedahay caruurtaydaanu waqfiya carruurnimo kuu jirin munqaiculawal baa la ydhaha xaggooru ka go yahayba oo cid markaa loo sarfiyaa ma jirto kan aad tiri maxamed iyo caruurtiisana wixii halkaa kasii dambeeyey baanad sheeginoo isagana waxaa la idhaahdaa munqaicu laakhir marka kaasina ma ansaxaya buu leey sheekhu ee waa inaad tidhaahdid maalan waxaan u waqfay ninkaa hebel ah iyo caruurtiisa ilaa iyo inta ay sii jiraan ay waxa weeyaan tafiirtiisu ay sii socoto haddii iyaga la waayana masaakiinta ha loo wareejiyo markaad sidaa tidhaahdo waqafkii markaa dee waqaf aan dabargo-aynin oo aan xaggii dambe ka go-nayn buu noqonaya waayo masaakiintiina waa wax sii jiraya laakiin madhabka waxaa u muctamada haddii ciddii aad ku waqfinaysa hadda ay jirto munqaiculakhir un uu yahay inaanay dhib lahayn oo markaa maxamed iyo caruurtiisaan u waqfay waqafkii wuu asaxayaa maxamed iyo caruurtiisii haddii ay dabargo-aan oy dhammaadaan waqafkii wuu iska asaxayaa waqafkuu iska ahaanayaa waxaynu u soo leexinaynaa markii iyagu ay dhammaadaanna masaakiinta qaraabadaada ah. qaraabadaadii baa la yaa kolba masaakiinka ah intaasaa la siinaya ilaa inta ay sii jiraan marka marka farcin laa yanqaic shardi ma aha sida muctamedkaa laakiin qowl baa sidaale wa an yakuuna ciddan aad wa uwaaysa waqfigani waa inuu yahay calaa aslin mid lagu waqfayo yani asal yani halkii laga bilaabayey oo mawjuudin hadda jirta markaad waqfayso ciddii waqfigaa loo sarfinayay ka intifaacaysay ka faa'iidaysanaysay waa inay jirto wa farcin faracna waa inuu jiro laa yanqaicu aan markaa go oo aan dhammaanaynin oo ciddii markaa kaa kasii dambaysay shardiga saddexaad wa an laa yakuuna fii maxduurin waa inaanu waqafkani ahayn waqaf loo waqfay arin xaaraana maxduurka waa wixii xaaraanta ahaa mid xaaraan markaa lagu sarfinayo waa inaanu ahayn haddaad tiraahdo heesaaga ciddii maarata weeyaan maarata musiga tunta ayaan waxaa u waqfay fanaaniinta dadka fanka ee miisiga tumaya iyaan kaa u waqfay haddaad tidhaahdo waxaasi kaama ansaxayo waqaf saxana ma noqonayo ama waxa weeyaan guri baad waqaftay maarata in khamriga lagu cabo ama in ilaahay keyrkii lagu caabudo soo hadda garan maysid ama de waxyaalaha macaasidaa maanta dadku ay iska samaynayaan wax kamid a ah, meel u waqaftay ku ansixi mayso marka waa inuu yahay kow meel yani waxaan aada u waqfaysa wax cibaadaa ah waa inuu yahay sida sadaqo oo kale salaad masaajid aad waqfayso salaaddii baa lagu tukanaya waa cibaado masaakiin gurigan masaakiintaan u waqfay waa sadaqo waa cibaado ama wax mubaax oo iska bannaan on xaaraan ahayn inaad meel waqafto in caruurta ku ciyaarto oo kale haddaad u waqafto way iska ansaxaysaa oo maxduur ma ahe waa maxay waa mubaax marka waxaa laga ilaalinayaa un waqafkii xaaraantii laga ilaalinaya wax xaaraana inaad markaa waxa weyaan ugu talagasho dad xaaraan ugu talagasho waqafkii ma ansaxayo meesha markaa markaynu waqafkii mu ansixin maxaa xukunku noqonayaa meeshii yaa leh adigiibaa iskale kol haddaynu waqafkii mu ansixin wixii waa milkigaagu ku jiraa weeye waa lagaa dhaxlaya haddaad dhimato oo dadkii baa iska qaybsanaya ila waqaf maahe wa anlaa yakuuna fii maxduurin markaa waqafkani waa inuuna ahayn mid markaa loo eh, maaratay sarfinayo oo loogu jeemaaratay eh, lagu bixinayo wax markaa xaaraan ama maaratay manfacada lagu qabsanaya wax xaaraana waa inaanay ahayn wa huwa waqfigaasi calaa maa sharaa lwaaqifu wuxuu ku dul sugnaanayaa sidii uu markaa shardistay ninkii markaa waqfigan bixiyey min taqdiimin horeysiin wa takhiirin dambaysiin wa taswiyatin simid wa tafdiilin kala badin waqfigu waa waxa wey waaqifku hadduu shardi dhigtay shardigiisii baa la fuliyaa masalan wuxuu yidhi waqfigan waxaan waqfay caruurtayda haddana caruurtooda haddana caruurtooda kale ilaa inta ay sii jiraan haddii iyagu ay dhammaadaanna masaakiinta bilowgiiba waxaa laga bilaabaya caruurtiisii kuwuu awowga u soo geli maayaano de isagiibaa yidhi caruurtayda had kadibna kuway sii dhalaan maadaama uu kadibna kuway sii dhalaan yidhi kuwiisana markaa uu isagu dhalay yaa la horreysiinay markay iyagii dhammaadaan iyaa waxaa loo gudbayaa kuwii ay sii dhaleen markay dhamaadaan iyaa waxaa loo gudbaya kuwaas kuwii ay sii dhaleen wahaakada markii wax isaga ku abtirsadaba tafiirtiisii ay dabargo'do oo isagii wuxuu dhalayba la waayana masaakiintii baa loo gudbaya marka waa taqdiimkii iyo taakhiirkii ciddii waa la horreysiinay waa la horreysiinay xaggii kala badinta hadduu yidhahdo carruurtaydaan u waqfay waxa weeyaan raggu labanlaab bay leeyihiin oo dumarka way ka badsanayaan carruurtadaasi markay dhammaadaan carruurtooda wahaakada markaana sidii u kala badiyey loo kala badinaya ama wuxuu yidhi hablaha ayaa labanlaab loo hablahayga waan u badinayaa ama wuxuu yidhi hablahaygu waxay wax ku leeyihiin uun inta aanay guursan tii guursataa ma soo gelayso hadduu sidaa yidhaahdo dee waxa weeyaan shuruuddaa isagu uu dhigtay ee ninkaa waaqifkii uu bixiyey iyuunbaa lagu shaqaynaya wa huwa calaa maa sharaa alwaaqifu waqfigii lagu markaa waxa weeyaan sarfinayaa oo lagu loogu tasarufayaa sidii uu u shardiyey ninkii waqfiga bixiyey min taqdiimin horraysiin marka la yidhaahdo wataahiirin dambaysiin wataswiyatin simid watafdiilin iyo kala badin sidii isagu uu dhigay ayaa markaa oa lagu dhaqaya oo qafka faslun fi lhiba halkana waxaynu ka gelaynaa siintii wa kullu maa jaaza baycuhu jaazat hibatuhu hibadu waa masder laga keenay ficilka wahaba wahabana wuu siiyey weeyaan wuu bixiyey bilaash buu ku siiyey waxba muu dhaafsiisan wey wuxuu adaba wuxuu inooga warramayaa maxaa hibadiisu ay ansax tahay wa kullu maa wax kastaoo jaaza baycuhu in la iibiyaa ay bannaan tahay jaazad hibatuhu in la hibeeyaana way bannaan tahay markaa bayca shuruuddiisu waxa weeye hibada ama siinta shuruuddeedu waa shuruuddii bayca inuu shaygana wax lagu intifaacayo inuu yahay wa markaa nafcigiisu mubaax yahay u banaan yahay inuu wax daahira yaho nijaas ahayn in waxaad adigu leedahay uu yahay wax cid kale markaa leedahay oo aanad fasax uhaysanin aanay ahayn shuruudii aynu bayca udhignay iyo halkana taallo oo wixii in la iibiyaa ay ansax ansax ahayd ayuunbay in la hibeeyaana ansax tahay talzamu lhibatu haddaba hibadu ma laasimto ilaa bilqabdi qofkiiyo markaa guddooma oo yani waxa weeyaan qaata mooyaan qabdi imka waxanu jeednaa yani in wixii la wareego markaa tirahdo waxaasaan ku siiyey horta waa inuu aqbalo oo yidhaahdo waan aqbalay sidaa markuu yidhaahdo caqdigiibaa guntamay laakiin kuma qasbanid inaad fuliso markaad ku wareejisay wixii uu gacanta ku dhigo markaasuu caqdigii laasim noqday mid aan laga bixi karin oo haddaad isku yar xanaaqdaan aad tirahdo iska soo celi ma jirto waa xoolihiisii mar hadduu la wareegay aad u dhiibtu gacanta ku dhigay waxay ku biirtay maalkiisa wixii aan ku siinay iska soo celi ma shaqaynayso oo ma jirto taasi haddii la qabdoodo wixii way laazimaysaa xoolihiisay qofkaa ku biiraysa walaa talzamu lhibatu hibadu ma laazimto ilaa bilqabdi ilaa iyo la qabdoodo buu yidhi waidaa qabadahaa haddaba markii uu qabdoodo u gacanta ku dhigo almawhuubu lahu kii la siiyey lam yakun uma fura lilwaahibi kii bixiyey an yarjica fiiha inuu ku noqdo umana banaana waxa weyaan kaasina aq ule inu hado waa oolahaygii dee faraha ka qaad hadduu xadona gacantaaba la goynay hadduu ka xado wixii uu hibeeyey marka lam yakun lilwaahibi xaq uma laha kii waahibka ahaa an yarjica fiiha inuu ku noqdo ilaa an yakuuna waalidan inuu waalid yahay mooyaane inuu waalid yahay aabbe iyo hooyo iyo wixii lamidka ahaa inuu yahay mooyaane aabbuhu wixii inankiisa uu siiyo mar alla markuu doonu kaga noqonaya kol hadduu wali haddaa haysto guri buu ku siiyey gaari buu ku siiyey lacag buu ku siiyey maalin alla maalintu doono iyuu ku noqonaya laakiin lacagtii uu ku siiyey goorbuu ku noqonaya de waa markaad iyadii hayso boqolkii doolaruu kuu dhiibay waa inaad boqolkii sidiisa u hayso haddaad kii ku intifaacday inuu boqol kale kala baxo xaq uma yeelanayo wixii uu ku siiyey markaad sidiisa u hayso ayuubuu xaqu leeyahay inuu markaa ku noqdo waalidkii laakiin wixii aan waalid ahayn kuma noqon karaan wixii ay bixiyeene la guddoomay inta aan lagaa guddoomin aan lagaa qaadanin shaygii waad ka noqon kartaa hibadii waidaa acmara shayan aw arqabahu kaana lilmucmari aw lilmurqabi waliwarahatihi min badihi halkan wuxuu sheegayaa laba qaaboo carabtu ay wax isu siin jireen shareecaduna ay markaa sugtay waxay samayn jireen waxaa la yidhaha alcumra wاlruqba waxay odhan jireen hebelow intaad nooshahay gurigaa waan ku siiyey cimrigaaga cimrigii baa laga keenay cumraada idaa acmara waa markuu cimri siiyo yani waxa waya intaad nooshahay waan ku siiyey uu yidhaahdo yani inta cimrigaagu yahay gurigaadigaan ku siiyey macnaheedu waa maxay haddaad dhimato wuu soo wareegayaa sooma ma kaasi baa la yidhaahdaa cimrigii baa laga keenay ruqbaaduna waxa weeye waan ku siiyey waana kolbakeenii dabadhinta ayaa yeelanaya kolbakeenii dambeeya iyaa yeelanaya taasina ruqbaabaa la yidhaahdo raqabadu de waa e-, eegiddii way isfiirinayaano mid waliba kii kale talow miyuu dhintay ayuu odhanayaa saba waa laba isfiirsanaya marka waa kolbakeenii dambeeya iyaa yeelanaya wey labadaa qaabba waxbay isu siin jireen sharcigu markaa labadiiba wuu qiray laazimna wuu ka dhigay wuxuu yihi marka waidaa acmara shay-an markii uu shay imrigiisa qofka siiyo oo uu yidhahdo nooshahay baad leedahay aw arqabahu ama uu ruqbo ka dhigo uu yidhaahdo kolbe keenii dambeeya ayaa leh kaana lilmucmari yani iminka qaado buu odhanaya iminka qaado haddana kolbe keenii dambeeya iyay markaa u tegeysa wuxuu yidhi adaba waidaa acmara shay-an aw arqabahu kaana lilmucmari kaa la baa iska yeelanaya aw lilburqabi kaa markaa waxa weeyaan la yidhi qaado oo haddana waa kulbakeenii dambeeya iyaa iska yeelanaya waliwarahatihi min bacdihi dadka dhaxalkiisa leh isaga dabadiina ayuunbaa yeelanaya kii bixiyey kuma soo noqonayso sharcigu taana halkaasuu mariyeyoo labadaa qaabay carabta waxsu siin jireenna hibadii caadiga ahayd wadadeediibuu sharcigu mariyo waxaa la yidhi mar haddaad bixisay kugu soo noqon mayso ama hordhimo ama ha hordhinto faslu fi luqata halkan waxaynu ka gelaynaa baadidii alluqata waxay ku caanbaxday qaafka in la fadxiyo luqata la yidhaahdo laakiin culamadii luqadee waaweyneyd qaar ka midii sida khaliil ibn axmed iyo ragu hogaaminayo waxay leeyihiin waa in la yidhaahdo alluqta oo qaafka la sukuuniyo qaafka waa in la sukuuniye bay leeyihin waa maxay luqdadu luqda waa laqada baa laga keenayoo laqada waa dhulku ka qaaday wuu qaaday weeyaan wuu guray laqada shaya hadii markaa shay baday waxaan aynu gurayno ayaa la ydhahaa laqdi la yidhahdaa waa gurasho marka baadidii la qaaday ayaa markaa luqda la yidhaahdaa alaabtii la helay ila waata la qaadayo taasaa markaa luqda la yidhaahdaa laakiin luqaah oo qaafka la fadxinayay ku caanbaxday qolyahaasi iyagu waa hadii luqaah la yidhaahdo qaafka la fadxiyo qofkiibuu noqonayaa ee alaabtii ma noqonayo qofkii wax qaadqaadka badnaa ayuu noqonayaayo humazah iyo lumazah ayuu la mid humaza waa maxay kaiiru kaiiru lhamzi lumazahna waa maxay kaiiru lamzi duxaka kaiiru dixki luqatana waa la midoo muxuu noqonayaa kaiiru laqdi waa qofkii qaadqaadka badnaa buu noqonayaa bay yihahdeen luqada ee alaabta luqda baa la odhanayaa bay yihahdeen fucla ayaa lagu keenaya qaafka waa la sukooninaya wuxuu yidhi haddaba waidaa wajada luqdatan qofku hadduu helo alaab baadiya fii mawaatin ka helo meel aan cidi lahayn aw ariiqin ama uu ka helo wado labadaas masjidkiina raaci saddexdaa wey guryaha dadka waxbaa kama heli kartid waaa ku baxay wii meeshii cidi lahayd meel cidi leedahay haddaad inta wax ka hesho tirahdo waa baadi waxa weeyaan edebdaray noqonaysa kol haddii meeshan cidi leedahay ciddaale unbaad adigu u nabadgelinaysa haddii ciddii markaa ay tiraahdo dee waxaan anigu melihi isagaa markaa raadin doono isaga ayay markaa ku noqonaysaa agtiisa xoolo markaa dayacan oo markaa dee oo aanu garanayn ciddii lahayd laakiin adigu milki cidi leedahay jago banaanna ha noqote jago banaan ba hadday doonto noqoto ma beer dhexdeedba ha noqoto meel cidi ay leedahay waxba kama qaadan kartid wax allo waxaad ka qaadi kartaa ma jiro waxa wax laga qaadi karoo baadi laga qaadi karaa waa halkee waa meel aan cidi lahayn meesha aan lahayn maxay noqonaysaa waa wadadii caamka ahayd waa masaajidkii waa mawaadkii dhulkii markaa aan cidi lahayn waidaa wajada markii uu helo luqطatan baadi markuu helo fii mawaatin meel aan cidi lahayn uu ku arko aw ariiqin ama uu wado ka helo aw masjidina iska raacso ama uu masjid ka helo falahu akhduhaa waxa u bannaan inuu qaato aw tarkuhaa waxa kaloo u bannaan inuu ka tago haddii qofka aanu khiyaano isku ogeyn inuu qaataana way banaanta inuu qaadaa akhduhaa mutabishka af carabiga akhada wuu qaadayna way noqonaysaa wuu qaatayna way noqonaysaa hadda u fiirso qaaday iyo iyo wuu qaatay se kala duwana marka iminka falahu akhduhaa inuu qaado wey falahu akhduhaa inuu qaado ayaa u banaan aw tarkuhaa iyo inuu ka tago ama inuu qaato taasi waa baab kale inuu qaado iyo waxa u banaan inuu ka tago isagu ma qaadanayo laakiin wuu qaadayaayo eh, waxa weeye isagu mar dambe buu yeelan kara kaasi markaa waa qofkii iska aaminka ahaa labaduba way u banaanyihin hadduu laakiin yahay qof de waxa weya inuu khiyaamaynayo is-og oo alaabtan aanu xafidayne markaa khiyaamo kula kacayo ka isaga la odhan maayo inuu qaadaa way u banaan tahay la odhan maayo wa akhduhaa wlaa min tarkihaa qaadida la qaadayo yaa ka mudan in laga tago in kaana wa hadduu qofku yahay calaa hiqatin mid kalsooni ku qaba min alqiyaami biha inuu ilaalinayo oo xuquuqdeedii u ka soo baxayo hadduu isku kalsoon yahay inuu xuquuqdeedii ka soo baxayo inuu qaado iyaa ka mudan inuu ka tago maxaa yeelay ka tegididda inay dayacanto ayaa laga yaaba ama tuugba helo laakiin markii aad qaaddo adigoo naftaadina ku kalsoon dee alaabtii alaab ilaashanoo sidii loogu talagalay aad ka yeelayso iyay noqonaysa waidaa akhadha markii haddaba uu qaado wajaba alayhi aniga saasaa ii qoran meelaha nusakda qaarkooda faalayhi baa qoran wajaba calayhi waxaa ku waajiba an yacrifa sittata ashyaa lix arrimood inuu garto wicaahaa weelkeedii wa cifaasahaa daboolkeedii wa wikaacahaa xarigeedii wa jinsahaa jinsigii ay ahayd waxaan wixii u ahaa wa cadadahaa tiradeedii iyo wa wasnahaa miisaankeedu intii u dhammaa markii uu qaado buu yihi waxaa ku waajiba inuu lix arimood garto yaa ku waajiba buu yiri laakiin madhabku waa inaanay waajib ahayn ay sunno tahay inaad garato inaad waxyaalahan garataa waa sunne in maarata waa waa maxay wuxuu ka samaysan yahay alaabtani maaa ku jira bakiishkan xadhiguu ku xihan yahay waa noocno hadduu dabool leeyahay daboolkiisu waa noocno weelkiibuu ku jiray inaad waxaasoo dhan aad dabdisood si fiican u garato si hadhow toole qofkii de waxa weeye sheegta aada ugu imtixaanto inuu shuruuddii kasoo inuu kasoo wada baxo wixii si fiican u wada garto oo waxaan de yihiin iyo in kale inaad garato waxyaalahan iyo haddaba sunno ah marka waa inay sunno tahay waa waajib culamada qaarkood baa yidhi laakiin madhabka uma badna waxaa muctamada inay sunno tahay in la garto marka arinta koowaad waa weelki waxaan wixii ku jiray inaad garato cifaas weelka waa lagu macneeyey waxaa kaloo lagu macneeyey dee weelkii dadkii hore iyo ay sidan jireen furarkeenanoo kale ma ilahaan jirine harag yar baa loo samayn jiray u noqonayey fur u noqonayey haraggaana cifaas waa la odhan jiray marka maadaama uu sheekhu wicaagii de gaar u sheegay cifaaskii waxaynu ku macnaynaynaa daboolkii wikaaguna waa lingixii ama xarigii uu waxana ku xidhnaa xariggii lagu xidhayey ee waxana ku xidhnaana iyadana waa inuu garto almuhim yani shaygan calaamadihiisi un baa la doonaya jinsigiisii waa inuu garto waxani hadduu lacag yahay maalan ma doolarbaa ma birbaa ma shilinbaa wuxuu yahay inuu garto ma dahabbaa ma fidaa jinsigiina waa sida tiradii lacagtii hadday lacag tahay intay intay dhan tahay inuu garto waaan wa la miisaama haduu yahay inta kilooye uu yahay inuu garto waxyaalahaa iyo wixii kale dee calaamada waxaan uu leeyahayba inuu wada garto iyaa wanaagsan wayaxfadhaa wayajibu alayha wajaba calayha an yaxfadhaa waxaa ku waajiba inuu ku ilaaliyo fii xirsi milihaa alaabtan oo kale wixii ilaalo u ah iyadoo kale wixii lagu ilaaliyo hadduu da neef xoola yahay dee waa inuu markaa xoolihiisa baalku ku ilaalinayey iyadana uu ku ilaaliyo haddii lacag ay tahay dahab hadduu yahay halkii dahabka la dhigi jiray waa inuu dhigo lacag kale hadday tahay halkii la dhigi jiray waa inuu dhigo uma idaa araada tamalukahaa markaa kadib hadaba hadii uu doono inuu yeesho carafahaa waxaa ku waajiba inuu markaa yaboohiyo sanatan sanad dhamaystiran inuu yaboohiyo ayaa waajiba hadii alaabtan aanu ku talagelin inuu yeesho inuu dayaca ka ilaaliyo inuu ku talagalay waxay leeyihiin culammadu yaboohintu waajib kuma aha alaabtii wuu qaadi wuu ilaalin markii uu arka cid sheeganaysa ayuunbaa uu markaa de waxa weeyaan uu siini laakiin ku waajib noqon maysa yaboohintii mar haddaanu ku talagelin inuu qaato isagu ee inuu qaaday uuna dadkii u xafidu inuu is hadduuse doonayo wixii inuu isagu uu qaato ah, markii hore qaadabaya inuu qaato haduu doonayo oo isagu uu yeesho waxa ku waajiba inta aanu yeelan sanad dhammaystiran inuu yaboohiyo marka alaabtii dee way qaybsamaysaa isaga laftiisuna qaybu inoo sheegi doonaa alaabuhu waay kal wii aad helaysay waxyaalo liita ayaa jiraya xabad qalinaad heshay kun baad heshay waxaa liita inta aad isleedahay qofkii uu yar daydayi unbaad hareeraha eegi baa la yidhi iyo waryaa qalin meeshan kaga lumay iyaa aad ama wax lacag ayaa meelahan kaga kacay kolkaad markaa intii aad isleedahay tan oo kale dee waxa weeyaan hadda aad isleedahay hadda cidima raadsanaysa markaad istiraahdo waad iska qaadanaysaa saasaas ku yeelanaysaa iyada waa wixii caqiirka liitay laakiin halkan waxaa laga hadlayaa wixii macnaha lahaa de wax markaa waxa weeyaan qofku uu danaynaya ahaa qofkii lahaa wax uu danaynayo wixii ahaa iyada yeelan maysid ilaa iyo aad sanad dhammaystiran aada iyo boohiso uma idaa araada tamalukaha markii uu doono inuu yeesho carafaha sanatan sanad buu iyoboohin halkuu ka iyoboohinayaaba haddaba su-aashu tahay calaa abwaabi masaajidi albaabadii masaajidda yuu ka yaboohin wa fi lmowdici aladii wajadahaa fiihi meeshii uu ka helayna wuu ka yaboohin sidoo kale dee idaacado iyo jaraa'id iyo howlahaasaa jira kuwaana wuu ku soo qoraya kolba sidii caadadu tahay weeyaan marka maanta dee ogeysiisyaad qori ama idaacadaha ad u sheegi ama muxuu ahaaye e, tifiyada meelaha dadku ay de kala socdaanee warka laga helo waa inaad markaa iyagiina aad geyso oo kharash baa gelaye dee kharashkiina waa inaad aad markaa waxa weeye ku talagasho waa la kala qaadi doonaayo maadaa ma inaad qaadataad ku talagashay mise inaad ilaaliso maad ku talagashay qarashkii markaa saasaynu u kala qaadqaadi doonaa haddii ilaaha ilaa marka aynu tafaasiisha kutubta dambe ugu nimaadno marka waxaasoo dhan baa lagaa doonay wa fi lmowdici aladii wajadaha fiih meeshii uu ka helay adigoo hargeyse ka helay haddaad burco ka yabooyso dee sax maaha aad ka heshay bay u badan tahay qofkii inuu ka daydayayo markaa aaggii aad ka heshay inaad markaa ka yaboohiso yaa waajib kugu noqonaysa fain lam yajid saaxibahaa haddii uu waayo qofkii lahaa sanadkii una uu dhammaado kaana lahu waxaa markaa u furan an yatamalakaha inuu yeesho siduu ku yeelanayaa marka wuxuu odhanaya bay culimadu yihahdeen waan yeeshay ayuu odhanaya iskama un maarata waxa weeyaan isagoo aamusanun iskama yeelanaya baa li waxa weye waa inuu yidhahdo hadda laga bilaabo anigaa yeeshay sidaa markaad tiraahdo bishardi damaan baa meesha yaallo magdhow shardigiibuu ku yeelanayaayo markaa uu yeeshay wixii ka dambeeya haddii alaabtii wax soo gaadhaan ama ay baaba'daba kadibna qofkii lahaa yimaado adaa bixinaya alaabtii waad yeelatay waad ku intifaacdayoo waabad baaba'satay haddii ninkii dib laga helo waad siinaysa haddii tii allaba ku timaada alaabtii neefkii si allaabuu isaga dhintay adigoo yidhi hadda ka dhib anaa yeeshay baa markaasaa habeennimadiiba neefkiiska bakti subaxiibaa lasoo toosay neefkiio noolaynba in yar kadibna ninkii lahaabaa yimid dee waa iska bixinaysaa neefki ila goormuu dhintay markaad yeelatay kadib buu dhintay soo markii aad yeelatay kadib buu dhintay magdhowgiisii markaa waa lagugu yeeshay kaana lahu an yatamalakaha waxa u furan markaa inuu yeesho bishardi damaani laakiin shardiga markaa halkaa u yaalla waa wey inuu isagu magdhowgii wixii ku yimaada lagu yeelanaya haddii ninkii lahaa dib laga helo wluqaatu calaa arbacati adrubin hadaba alaabtii la helayey afar qaybood iyay u qaybsamaan axaduhaa alaabta qaybta koobaad maa yabqaa wax iska jiraya cala dawaam weligiiba wax jirayo aan baaba-ayn oo dhib looga baqanaynin ka dahabi walfida dahabkiiyo fidadii oo kale waxaan dhimanayn weeye oo aan baaba-ayn fa haadaa soo sheegnay waad haynaysaa inaad yeelata haddaad sanad baad yaboohinaysaa wixii ka dambeeyana waad kaga manaaficsanaysaa ahaani qaybta labaad ma laa yabqaa wax aan jirayn ka acaami radbi sida cuntadii qoyanay fa huwa haddaba qofkii mukhayarun waxaa la dooransiintan bayna aklihi inuu cuno wa qurmihi oo uu markaa mag dhabo oo lacagteedii uu dhigo aw beycihi ama inuu iibiyo wa xifdi amani lacagteedana uu ilaaliyo cuntadii dee sanad ma joogayso way xumaanaysa tii qoyanay marka waxa ku furan inaad markii aad qaaddo intood tidhaahdo waan yeeshay markaaba adoon waxba yaboohinin waan yeeshay intaad tidhaahdo aad iskaga tasaruftood iska karsatood iska cunto lacagteediina isla markaaba aad meel dhigto wixii waad qiimaynaysaa lacagteedii amanulmili iyaad meel dhigaysa kadib baad markaa yaboohinaysa sanadkii sanadkii markuu dhammaado haddii cidi sheegin weydo lacagtiina waad iskaga tasarufaysa waxaa kaloo kuu banaan inaad iibiso deetana aad lacagtii ilaalisid ood iyadana meel dhigtid sanadkiina aad yaboohisid haddii markaa cidi soo doonan weydo aad markaa iska yeelatid athaaliu ka saddexaad maa yabqaa wax jiraya bicilaajin marka shaqo iyo hawl la geliyo ka ruabi sida timirtii ruabka ahayd oo kale in la engejiye ayay u baahan tahay markaa la engejiye ayay markaa oolaysa hilibkii oo kale ayaa isaguna lamida oo de u baahan in markaa isagana la qallajiyo oo maarata waxa weeyaan qaababkii markaa loo xafidi jiray hilibka loo ilaashan jiray oo kale laga dhigo hadduu noocaa yahay oo wixii markaa engejin iyo shaqo iyo hawl u baahnaa uu yahay fa yafcalu wuxuu samayn qofkii maa fiihi maslaxatu wixii dantu ku jirto min baycihi wa xifdi amanihi oo ah inuu iibiyo wixii lacagtana uu ilaaliyo aw tajfiifihi wa xifdihi iyo inuu markaa qallajiyo oo uu markaa ilaaliyo waxaan haddii la qallajiyo waa jiraya in la waa suuragal waxaad eegeysaa siday dantu ku jirtaa salow sidaa u maslaxad badan qofkii alaabtan lahaa haddii qallajinta engejintu ay u fiican tahay engeji oo haddii kharash ku baxayaanna waxaa kuu bannaan baa la yidhi iyada lafteeda alaabta lafteeda inaad kharashkii ka baxayey ee qallajinteeda iyo waxaan ku baxayey aad ka bixiso kadibna aad engejiso sidaana aad ku xafido waxaa kaloo kuu furan intaad alaabtii wada iibiso inaad lacagtii xafido deetna sanadkiina aad sidii samayso ahaaliu ka saddexaad maa yabqaa bicilaajin ka ruabi waa sheegnay kaas alraabicu ka afraad maa yaxtaaju ilaa nafaqati wax biil u baahan iyo nafaqo kal xayawaan noolihii wuxuu cunuda u baahan yahi wa huwa darbaani haddaba waxaan nafaqada u baahan ee xayawaanka ihi isagiina waa isaga eli aan isu celinaynin iska celinaynin markaa wixii soo weerara oo markaa waa xoolihii yaryaraada ariga wixii lamidka ahaa fa huwa mukhayarun qofka haddaba waxaa la dooransiin bayna aklihi wa gurmi thamanihi neefkii inuu iska qasho intu yeesho uu isa markiiba inuu iska qasho iska cuno lacagtiisiina uu meel dhigo kadibna uu sanadkii yaboohiyo aw tarkihi ama inuu iskaga tago oo aanu cunin uu daayiyo wataawuci bilinfaaqi alayhi oo uu ku tabaruco calafkiisi iyo nafaqadiisii ku tabaruco aw ama labadaa midna aanu samayna baycihii u iibiyo wa xifdi amani lacagtiina markaa meel dhigo saddexdaasaa markaa u furaanaysa inuu iskaba cuno neefkiitu iska qasho lacagtiisiina u meel dhigo iyo inuu neefkii daayo kuna tabaruco markaa nafaqadiisi iyo calafkiisii sanadka uu yaboohinayo iyo inuu iibiyaba lacagtiisiina uu markaa xafido meel dhigo saddexdaa iyaa u furan waa haddii waxaa la yidhi meesha uu ka helay ay tahay meel in maaragtay waxa weeye eh, miyi iyo baadiye aan dad badani deganayn aan cidi joogin saxare aan cidi joogin haddii ay tahay buu saddexdan kala dooranaya laakiin hadduu magaalada joogo ta hore ma imanaysaa la yidhi inuu cuno lacagta xafidaa iman maysa baa layidhi ee wuu ama wuu dhigaya waayo in laga iibsado ayaa iska fudud oo cid iibsanaysa iyuu si fudud u helaya laakiin kii miyiga joogay ama meel aan cidi joogin joogay dee cid ka iibsataba inuuna helin baa laga yaaba kaas weeye ka iska qaalanayaabaa fahuwa mukhayarun waxaa la kala dooransiin bayna aklihi wa gurmi amanihi inuu cuno intuu yeesho oo markaa lacagtiisiina markaa meel dhigo aw tarkihi ama inuu daayo wataawuci bilinfaaqi cale ku tabaruco markaa nafaqadiisii aw beycihi ama uu iibiyo waxifdi amanihi lacagtiisiina markaa ilaali kaasi waa qeybtii koobaad waa xoolihii dugaaga looga baqayey waxayawaanin qeybta labaad waa xoolo yamtanicu binafsihi isagu iscelinayo iska celinaya wixii soo weerara wixii soo weeraray iska celinay sida meel aan dee libaaxyo iyo waxaasi joogin neefkii geelaha dacwada iyo waxan waa ka adagyaho waa iska celinaya hadday taasoo kale tahay fain wajadahu fi saxraa'i meel bannaanon dad joogin hadduu ku arko taraka wuu iska daynaya inta qofkiila hadee uu raadsanayu helayo oo u bannaanaan maysaba inuu qaadaa inuu kaxeeyaa uma bannaana hadduu doonayo weeyi markuu yaboohiyo inuu isagu qaato hadduu qaadanayo uu doonayo markuu yaboohiye inuu qaato taasi uma banaana hadday xafidaad uun ka tahay oo uu u kaxeeyo inuu xafido uun ee aanu ku talagelin inuu weligii qaato markaasay culammadu isku qabtaan ma banaan tahay inuu qaadaa mise ma banaana waxaa markaa madhabka u muctamada markaa inuu qaadi karo markaa yajuusu akhduha lilxifdi inuu ilaaliyo ilaalin uun u qaado ayaa bannaan laakiin inuu lahaado weligii waa inaanu ku talagelin fain wajadahu في saxraai tarakahu hadduu saxaro markaa u ka helo wuu iska daynay wain wajadahu fi lxadari haddii laakiin uu magaaladii ka helo iyo halkii degaanka ah ee dadku ay deganaayeen fa huwa mukhayarun waxaa la dooransiin bayna alashyaai alaaati fiihi saddexdii arrimoode aynu soo sheegnay saddexdii arrimoode aynu soo sheegnay oo inuu de waxa weeye iyo inuu iibi inuu iibiyo iyo inuu daayu ku tabaruco markaa nafaqadiisii lakiin waynagii nidhi mar haddii magaalo la joogo ma jirayo iska cunidii ma jirayso markaa labadii kala ku soo harhaya waa markii aad markaa magaalo ka hesho waa la isweydiin oo markii magaalada laga helo dugaagiina waa iska celinayaa maxaa magaalada looga qaadanayaa geela waxaa looga qaadayaa baa la yidhi magaalada tuugtaa ku badan meeshan degaanka ah tuugtiibaa ku badanoo tuugtii baan looga aamin ahayn laakiin halkaa iska banaanka dee tuugtiina way ku yartahay ama maba joogtaba qofkii lahaana kolley waxan uu raadsanayaa markaa inuu helaa iska badanaysa halkan laakiin magaaladii meeshii degaanka ahayd tuugtiibaa ku badane waad kaxaynaysaa way kuu banaan tahay litamalluq xataa inaad markaa yeelato xataa inaad markaa u qaaddo way kuu banaan tahay wsala allahu waslama calaa nabiyina maxamed wallahu aclam